bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlah الbخariي raximh اllah taعalى وqala wkiic أxdaثuu haؤulaءi الmurjiئة haؤulaءi الجahmiyة wاljahmiyة kufaaru wاlmariisiyu jahmiyu wacalimtum kayfa kafaruu qaluu yakfiika almacrifa wahada kufru wاlmurji'aةu yaquuluun aliimaanu qowl bila ficl wahada bidcaة faman qaala alqur'anu makhluuq fahuwa kafiru bima anzla allahu clى muxamadi slى اllahu عalayhi waslm yustataabu wailaa duribat cunuqh waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximahu اllahu tacaala wuxuu yidhi baabkii horaan ku dhex jirnaa jahmiyada iyo mucatilada ku saabsanaa wuxuu yidhi waqaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi waa wakiic bnu اljarax alru'aasiyu alimaam waa imaamka macruufka ah axdaثuu haؤulaaءi اlmurji'atu murji'ada waxay keeneen kuwan murji'ada waxay keeneen haa-ulaa'i aljahmiyata kuwan jahmiyadaabay soo darisiiyeen ay keeneen waaljahmiyatu jahmiyaduna kufaarun waa gaalo waalmarisiyu mariisina bishru lmarisiy jahmiyun isaguna waa jahmi wa calimtum waad ogaateen kayfa kafaruu sida ay ku kufriyeen qaaluu waxay yidhaahdeen yakfiika almacrifa macrifada ayaa kugu filan oo inaad mu'min noqoto inaad ilaahay taqaan bis waayo macrifadaabaa kugu filan wa haadaa kufrun wuxuu yidhi kanina waa kufri in iimaankii dhammaa ogaal bis lagu xasriyo oo la yidhaha nin kasta oo ilaahay yaqaano waa mu'min kaamiluliimaan in la yidhaahdaa ee waa kufri wاlmurji'atu murji'adana yaquuluuna waxay dhahayaan aliimaanu qowlun iimaanku waa hadal waa nudqi bis bilaa ficlin ficil la'aan ama camal la'aan aan wahada kanina bidcatun waa bidco faman qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun qur-aanku waa makhluuq fahuwa kaafirun waa gaal mid ku gaaloobayo bima bimaa anzala allahu calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam <clears throat> alla wuxuu ku soo dejiyey nebi moxamed kuwo ku gaaloo mid ku gaaloobay waayo qofka sidaa dhaho yustataabu waa laga towbad dalbayaa haddii uu towbad keeno waa sidii la rabay wailaa duribat cunuquh wa ilaa haddii kalena duribat cunuquhu luquntiisa ayaa lagu dhufanaya waa la garaacayaa oo qoorta ayaa markaa yacni lagu dhufanayaa ayib wa qaala wakiicun ayb aharkan kale intaanan u gudbin meeshan saddex mas'ale ayuu ku sheegayaa imaamu albukhaari oo saddexduba ay yihiin saddex masalo oo caqadi ah masalada koowaad wuxuu tilmaamay murji-adu inay iyagu keeneen jahmiyadu cibaaradan marka axdathuu haa-ulaa'i almurji-atu haa-ulaa'i aljahmiyata sidan bay hadda u dhigan tahay laakiin cibaarada sida ibnu taymiya kitaabkiisa atisciiniya atisciiniyatu oo uga soo guuriyey wakiic iyo imaamu albukhaari laftiisa uga keenay waxay ahayd inuu yidhi ixdaruu haa-ulaa'i almurji'ata murji'adan ka digtoonaada iska ilaaliya haa-ulaa'i aljahmiyata war jahmiyadan iska ilaaliya waljahmiyatu kufaarun sidaasoo cibaaradiisu ay ahayd waxaadna moodaa middaas inay ka fududdahay oo ilaa cibaaradan kale nooc qalaq ah ayaa ku jiro iyo xirnaan xoogaa ixdaruu haa-ulaa'i almurji-a sidaa inay tahay ayib marka weliba isaga ixdaruu haa-ulaa'i almurji-a wa haa-ulaa'i aljahmiya murji'adan iyo jahmiyadan iska ilaaliyo ka digtoonaada sidaa buu ahaa ayib meeshaas marka laba qolow sheegay oo iyagu isleh un almurjiatu waaljahmiyatu haddana markaa wuxuu yidhi jahmiyadu waa kufaar mariisina waa jahmi jahmiyadii hadduu kufaar waa yidhi bishri lmariisi muctaziliga ah ahaana uu yidhi waa jahmi macnaheedu isaguna waa kaafir marisi marka waa kasoo hadalnay casharkii horean uga soo hadalnay waxaanan kaloo ka hadalnay marka ay salafku jahmiyada ay durayaan ama ay tilmaamayaan jahmiyada ay sheegayaan waa mucadilada asmaa hal isim ma lagu dhegaayo haddiiba marka muctasiladii ay jahmiye ku sheegayaan qoladii kale ee iyaguna sifaadka tacdiilkiisa waafaqdo oo jahmiyada ku waafaqdo oo iyagu sifaatka ilaahay cadilo iyaguna maxay noqonayaan jahmiyay noqonayaan mar haddii muctasiladii jahmiye laga dhigay qolooyin kalena iyaga oo la wadaago inay sifaatka cadilaan iimaankana ay ka qaldan yihiin usuushii jahmiyada marka ay ku daba jiraan walidaalika muta-akhiriinta qaarkood waxay u qeybin jireen qolooyinkan dambe waxay dhihi jireen jahmiyatu dhukuur iyo jahmiyat linaah jahmiyatu dhukuurna muctasiladaa la dhihi jiray jahmiyat linaahna waxay dhihi jireen ashaacirada iyo maaturidiyada ayb muta qaarkood sidaas u tawjiihin jireen adu siday ahaadaanba waa un jahmiye nacam ayb wa calimtum waxaad ogaateen buu yidhi kayfa kafaruu sida ay u gaaloobeen halkan marka saddex mas'alo uga hadlaa jahmiyadu ka gaalowday oy darteed ay u gaaloobeen mas'alada koowaad waxa ay tahay in ay yidhaahdeen al-iimaanu huwa almacrifatu iimaanku bis waa macrifa in ilaahay la aqoonsado man carafa rabbahu faqad aamana bihi iimaan munji a weliba oo wax korinaayo wax badbaadinayo kaamil ah bimujarad qofka uu rabbi yaqaanow meeshaas marka hadda waxaa ka dhalanaya balaayooyin badan oo laga yaabo qofku markuusan caqiidada aad u aqrinin uusan u aqrinin inuunan dareemi karin <coughs> balaayaadkaasna waxaa ka mid ah akfaru khalqi illaahi ilaahay inta uu abuuray kan ugu gaalnimada badan haddii cibaaradan la raaco mu'minuu noqona ma taqaanaa waa ibliis ibliis ilaahay ma yaqaanay mase ma aqoonin waa yaqaanay ilaahay ibliis lianna maxaa yeeley qaala rabbi bima aqweytanii qaala fabicizatika la uqwiyanahum ajmaciin ilaahay cizadiisii buu ku dhaaranayaa rabbiyow ayuu leeyahay marka ibliis rabbi waa yaqaanay maca dalika waa akfaru khalqi illaah khalqiga ilaahay isaga ugu gaalsan maxay tahay marka haddii la yidhaha ilaahay yacni iimaanku waa in ilaahay la aqoonsado bis gaaladan meeqaa ilaahay taqaano may muminiin mayay ku noqonayaan maya iimaan munji ah oo iyaga badbaadiyaa ma ku helaya ayb yahuudda sidoo kale allah wuxuu yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum macrifaa loo sugay macrifada maxay u tareen marka maya iimaanka marka waa macrifo haddii la yidhaha kufriguna muxuu noqonaa jahli bis qof wax yaqaanba gaal ma noqon karaa kasoo baxayso waa cibaaro aada u foolxun waayo wakiicna cibaaradan darteed ayuu jahmiyada ku kufri siiyey qowlka labaad wuxuu ka xikaayooday haddana murji'ada oo wuxuu yidhi waxay dhahayaan al-iimaanu qowlun bilaa ficlin iimaankii waa qowl camal unan la jirin meeshaasna marka qolo murji'ada ka mid oo karaamiyada sidaan qabaan oo iyagu waxay leeyihiin al-iimaanu waa qowl bis xataa waxay leeyihin ictiqaad lama rabo oo qofkii laa ilaha illa allahu afka ka yidhaahdo ama afka iqraar ka sameeyo xataa qalbiga gaalnimaba ha ku haystee mu'min waayo qofkaasna meeshaana iyagana marka waxaa lagu naqdinayaa munaafiqiinta ilaahay muxuu yidhi wamin annaasi man yaqulu aamanna billahi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri ilaahay muxuu yidhi wamaa hum bimu'miniin wamaa hum bimu'miniin marka qofku inuu afkii ka yidhaahdo laakiin qalbigii uunan ka ogolayn ama uunan yacni e, e, inqiyaadkii iyo hoggaansankii iyo cabsidii alle iyo waxaasoo dhan ay maqan yihiin iimaan munji a ah ma haysto qofkaasi ayib qolada labaadna marka kuwaa buu ku sheegay booska markaa shaacirada ay uga jiraan waxay tahay iyagu iimaanku waa tasdiiq bis bay leeyihin rumayn in ilaahay qalbiga laga rumeeyo bis in lagu dhawaaqaa shardiba maahanba iyaga agtooda oo qofka waxay leeyihin isagoo gaal ah hadduu inuu soo islaamo rabo qalbiga bis unbuu ka ictiqaadina afka inuu wax ka dhaha qasab maaha waa ku taallaa kutubaha qaarkood xataa oo tuxfaha iyo tuxfatulmuriidka iyo way ku taallaayo shardiba maahan buu leeyahay yacni in qofka uu ku dhawaaqo waxa aan ka hadlaynana waa qofka awoodo inuu hadla bay leeyihin dhawaaqayo qolada afaraad marka de murji-ada un ka mida waxaa weeyaan murji-atu lfuqahaa baa layraa iyow iimaanka waxay ka dhigeen afka wax looga dhawaaqo iyo tasdiiq oo qalbiga ah bis inaad afkana uga dhawaaqdo qalbigiina ka ictiqaadiso bis acmaasha iimaan maahan bay leeyihin salaadu iimaan maaha zakadu iimaan maaha jihaadku iimaanka kuma jiro acmaashii iimaan maahan bay dhahay wabitaali haddana ma ziyaadaayo mana nuqsaamaayay dhahayaan qowlu marka almurji-a ah, afartaas qowl waay qoladan kale marka iyagu cagsigooda ah ayaguna dhumay khawaarijta iyo muctasiladuna <clears throat> iimaanku waxay u yaqaanaan ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka faradka kulli in la sameeyo iimaan u yaqaanaan murjia qoladan muctazilada iyo khawaarijta sida ibnu manda kitaabulimaan uu kasoo ka tilmaamay ka sheegay ahluljamaacana maxay qabaan ahlu sunnati waljamaaca waxay leeyihin iimaanku waa qowl iyo camal qowlu lqalbi iyo wa qowlu lisaan camalkuna waa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix yaziidu wayanqus waa ziyaada waa nuqsaamaya haddana laakiin iimaanku markay saa u qaybiyaan hal derajo ma wada ah kulligiis oo hal derajo ma wada joogo lahu aslun wa farcun wuxuu leeyahay asal iyo farac ayb oo hal darajo ma wada taagna iimaanku nacan wixii marka asal ah haddii la waayo kufri baa imaanayo faraca marka la waayana kufri waa imaanayaa laakiin waa kufrun duuna kufrin marar badanna waan ka hadalnay kitaabkan hadda iimaan uma guntana masaa'ilul-iimaan laakiin qofku inuu ka ogaado waa muhiim intaas nacan markaa in iimaanka asale farac loo qaybiyana ilaa aqwaa yacni waxaa aad weliba uga sii hadlay tilmaamayna waxa asalka iyo waxa faraca ah alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa ibnu mandahna kitaabu limaan waa ku sheegay bacdi innaas baa marka asal iyo farac waaye kalaam aan jirin iyo ka dhigo oo aan la aqoonin iyo ilaa qaar bacdi aljahala ayay mararka qaar ku dhahayaan wax muslim oo qowlkaas qaba ma jira iyo ayaad maqleen de iyaga aqwaal aqwaasha muslimiinta may aqoon uleeyihiin kutubihii islaamka saasay ugu taallahay wuxuu yidhi marka masalada saddexaadna waxay tahay faman qaala wuxuu yidhi qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun waa masalada saddexaad oo jahmiyadu ku gaalowday waa inay yidhaahdaan iimaanku waxaan ujeedaa alqur'aanu makhluuqun qur-aanku waa makhluuq fahuwa qofkii sidaa yidhaha fahuwa kaafirun waa gaal mid ku gaaloobay bima anzla allahu wixii alla uu kusoo dejiyey calaa muxamadin mid ku gaaloobayo yustataabu waa laga toobad dalba wailaa duribat cunuquhu wailaa qoortaa lagu dhufanaya oo wixii markay ku caddaadaan ama isaguba uu qirto sidaas baa la yeelaya xukunkiisu waa saas yustataabuda marka culimada istitaabatu lmurtadi qofka murtadkaa in tooba la weydiiyo yaa iyadu maxay ku dhisan tahay masal la kala qaadayaa imaam maalik oo kale wuxuu leeyahay <clears throat> hadday kufriga qofkan uu diinta uga baxay haddii uu yahay zandaqo zandaqo maxay ahayd kufri baatina ictiqaad iyo wax ku jira zandaqo haddii uu yahay iskitaabo lama weydiinayuu dhihi jiray imaam imaam maalik <clears throat> imaamu shaafici laakiin noocow rababa ha ahaadee kufriga isaga wuxuu leeyahay waa qofkii tawba waa in loo bandhigaa hadduu soo laabta khayr haddii kalena adu meeshaa khilaafkaasna waa jira eh, cuثmaan bnu saciid addarimi kitaabkiisa aakhiru eh, radd cala اljahmiya kitaabkiisa ayuu khilaafka ku keenayaa in la dilana maxaa u daliiloy cuskanayaan waxay cuskanayaan buu leeyahay xadiidkii nabiga sal ll slam uu yidhi man badla diinahu faqtuluu qofka diintiisa bedelo dila ayb xadiidkaas bukhaari baa wariyey laa ikraaha fi ddiini iyo xadiidkaasna iskama soo horjeedaan laa ikraaha fi ddiini nebigii ay kusoo degtay ayaa xadiidkaas dhahay cid uga aqoon badan aayaddaas marka male nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kufriga marka waa asli iyo daari midka daari a ah waay waxaa hadda laga hadlay aayadduna waa caam hadday u badato cumuumka aayaddana waxaa yacni takhsiisinayo xadiidka nebiga sal alla ly slam marka wax isdiidayo iska hor imaanaya maaha caqliga maanta la wadaana waxaan idiin sheegayaa waxay tahay dowlado badan baa qaanuun u qoran qaanuunka u qoran muxuu yahay mataqaan qof allaale qofkii waddanka khiyaano ku sameeyo oo lagu qabto khiyaano qaran waa dil lagama hadlo waxaas man bedela diinahu faqtuluuhu nebiga yidhi baa nin islaam sheeganaya dhahaya waxaas wax ka jira male meelaha uu dhex fadhiyana ama dalal badanna qofka khiyaano ku sameeyo waddanka oo wadaninimada khiyaano waa la dilaa ee kan diinta khiyaanana kan diinta khiyaano muxuu noqonaa qadiyada marka waxay tahay daruuriyaadka shanta ee diintu ilaalisay waxaaba kow ka ah addiin haddii marka diinta laysaga ciyaaro ninna mar ka baxo ninna mar soo galo aaway diintii karaamadeeda waddan karaamadiisa waa caqligii dadka wuxuu ku noqday musallam in si waddanka karaamadiisa loo ilaaliyo in qof la dilo diinta karaamadeeda si loo ilaaliyo iyo maslaxadeedana qofna in la dilaa waxaa la yidhi maya waa xornimo laa ikraha fi diina a ilaah ayb waxaas marka waa shaydaannimo caqlan wa sharcan mid ay sax ku tahay male ayb istitaabadii marka iyada markaa khilaafkaas baa ku jira waxayna ku dhiseenaan iri xadiidkaas man badala diinahu faqtuluuh iyo cali inuu sameeyey sidaas cali zanaadiqa isaga ilaahnimo ka ictiqaadisay ayuu dilay cali radia allahu canhu waa gubay weliba markaasaa ibnu cabaas loo sheegay wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa muusan gubeen ee anigu waan dili lahaa buu yidhi marka idan laba saxaabi baa waxay ogol waay same waxaa laga hayaa in dadka zanaadiqada ah oo diinta ka baxo lala dilo manaha meesha ku jira marka labadaas saxaabi ficilkooduna waa kaasa ibnu cabaasna waa waa ficilkii waa ansixiyey laakiin wuxuu diiday keliya gubidda oo wuxuu yidhi haddaan anigu ahaan lahaa waa dili lahaa leanna nebigan waxaan ka maqlay laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dabka kuma cadaabo ilaa allaha dabka abuuray unba isaga unbaa wax ku cadaabo ayb marka laakiin dilku isaga musallam agtooda saasuu ka ahaa waayahay halkaasay markaa meelahaasay qabsanayaan wa qaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi cala almariisiyi mariisi korkiisa ha ahaato lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa yahuudiyun huwa isagu waa yahuudi ow nasraaniyun ama waa nasraani faqaala lahu rajulun nin baa wuxuu ku yidhi wakiic kaana abuuhu bishir aabihii wuxuu ahaa ow jadduhu ama awowgiis yahuudiyan yahuudi buu ahaa ow qasaaran wa qasaaran mid oo maryaha caddeeyo maryaha bafteeyo qasaarku waa qofka maryaha bafteeyo oo marada yacni markay xoogaa hallawdo oo ama caddaan loo raboo kale midabka ka yacni cad ka dhigo oo marada bafteeyo yahuudi sidaa abu aabihii ama awowgiisaa saas ahaa marka dibindaabiye unbaa diinta uu ku wadaa marka markan wa qaala wakiicun wuxuu wakiici yidhi ayb aathaartan marka uu keenay mucallaq waaye iyadoo musnada kolle maa dul istaagin wa qaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi calayhi wa calaa asxaabihi bishri lmariisi isaga korkiisa iyo dadka asxaabtiisa korkooda lacnat ullahi ilaahay lacnadiisa ha ahaato alqur'aanu kalaamu ullahi qur-aanku waa ilaahay warkiisa waa hadalkiisa wa daraba wakiicun wakiic wuxuu ku dhuftay ixdaa yadayhi labadiisa gacmood cala luqraa midda kaleu ku dhuftay labada gacmo labadiisa gacmood buu saa isugu dhuftay wa qaala wuxuu yidhi shay-un bibaqdaada wax baqdaad joogo yuqaalu lahu la yidhaha almarisiyu yani shay ama wax baqdaad joogo marisi la yidhaha yustataabu waa laga towbad dalbayaa fa intaaba hadduu towbad keeno wailaa duribat cunuquhu haddii ilaa haddii kale luquntiisa waa la dhufanaya waa la dilaya <coughs> ayb halkan marka shay-un baa noo qoran asalkana sidaasaa ku taallo hal nusqo iyo tisciiniyada ibnu taymiya isagoo kasoo naqliyay warkan wuxuu yidhi sayi-un ayb oo macnuhu marka waxaa waqaala wuxuu yidhi sayi-un bibaqdaad mid xun oo baqdaad joogo yuqaalu lahu lmarisiyu la dhaho yustataabu waa laga toobad dalbayaa fain taabw ilaa duribat cunuq waay wa qaala yaziid bnu haaruun marka ilaa sodomeeye culamaa bishir gaalaysiiyeen oo e, uu tilmaamayo abulqasim allaalaka-i kitaabkiisa ee la yiraahdo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca wa qaala yaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun wuxuu yidhi wa abuu khaalid alwaasitiyu usbuucii horaan u tarjamay laqad xaradtu waxaan ku booriyey ahla baqdaada reer baqdaad yacni waan booriyey calaa qatlihi dilkiisaan ku booriyey bishri lmadisi inay dilaan juhdii inta dadaalkayga uu yahay iyo daaqadaydan ku bixiyey ahlu baqdaad ninkaa inay dilaan shartiisa walaqad ukhbirtu waxaa la igaga sheegay min kalaamihi hadalkiisa bishayin wax maratan hal mar wajadtu shayga oo wajadtu aan helay wajacahu xanuunkiisa fii sulbi dhabarkayga aan ka helay bacda halaatin saddex beri ka bacdi yacni war la igaga sheegay waa ku xanuunsaday buu leehay waa dad dareen lahay ahaayeen dabcan qofkaan dareen lahayn laakiin nasiibkiisna waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan tirada hadalkan adag iyo maxay tahay oo sidan laga dhahayo waxaa laga yaabaa markaa de dadkani horaa loo sheegay yahuudda iyo waa ka kufri badan yihiin haddana aday kugu dhex jiraan ayb walidalika shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhi qof eh, thaqiil ah axad thuqalaa thaqiil waxaa la yidhaha qofka inta kula soo fadhiisto aan xikmadna lahayn adna aan wax kaa faa'iidaysanaynin oodan wax u faa'iiday karin asagana aan faa'iideyneynin oo majliskana uun fadhiya maanta dhan aan kaa tegaynin taad ama wax ka akrisa lahayd ama wax ka samayn lahayd iyo ma ka akhrisan kartid oo isaga unbaa meesha kuu fadhiyo xikmadna ma leh oo hadda dadku say hadda isaga badan yihiin noocaas waaye wuxuu leeyahay marka nin noocaasa imaamu shaafici ag agtiisa yimid markaasuu cabaar intuu la fadhiyey buu wuxuu ku yidhi intuu ka tegey ayaa imaamu shaafici wuxuu yidhi ninkan culayskiisa iyo dhibkiisa dhinac dhan ayaan ka dareemay dhinacuu iga jiray oo dhan aan culays ka dareemay waa ku dhibtooday waqtigaygiina waa ka faa'iideysan waaye waana ii fadhiyaa meel wax xigmadana mahay adigana ku dhegey eh, ku dhagaysan maayo markaasuu ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi intuu isagana marka mar marar hadalka wuxuu ku keenay isagaa nin thaqiila agtiisa soo fariistee markii uu ka kacay buu wuxuu yidhi inaga dareenkii waa naga dhammaaday aharkan imaamu shaafici buu intuu keenay buu wuxuu yidhi annagana maanta dhan waa nala fadhiyaan waxna ma dareemayni culimadii horena saasay u dareemayeen hadda marka yaziid ibnu haaruun markuu leeyahay warkiisaan ku xanuunsaday aqoon u leeyahay adiga waxaa laga yahay innaga inaanan saa ugu xanuunsanaynin daarimi baa aharkan marka qeyb ka mida soo saaray fi radda cala aljahmiya qaala alimaamu اlbukhaariyu waqaala caliyu bnu cabdillaahi waa caliy bn lmadini sheekhiisa inamaa kaana wuxuu ahaa gaayatuhu bishir gaayadiisu wuxuu ahaa an yudkila annaasa dadka inuu geliyo fii kufrihi kufrigiisa inuu geliyo ujeedkiisu wax kale maahayne in kufrigiisa dadka uu ku dhex beero uu geliyo un weeyaan ayb wa qaala cubaydullaahi bnu caaishata cubaydullaahi bnu caaisha waa cubaydullaahi bnu moxamed ibni xafs ataymi abu caaisha wa qiila lahu ibnu caaishana waa la yidhaha alcaa-ishiyuna waa la dhahaa ayb waa hiqatun jawaadun rumiya bilqadar walam yahbut laakiin ma sugnaanin iqa waayb waa min kibaari abaqa alcaashira marka bukhaari waa soo gaari wa qaala cubaydullaahi bnu caaishata laa yusallaa laguma daba tukanaayo khalfa man qaala qofkii yidhi gadaashiisa alqur'aanu makhluuq qofka sidaa yidhi gadaashiisa lagu tukan maayo walaa karaamata lahu wax karaama ana ma laha fa in sallaa haddii uu tukado wakabbara allahu akbar uu yidhaahdo kamaa yaxtaatu bacda nusaq kaymaa yaxtaata ayay qoraya ayb kaymaadana waa fiican tahay kaymaa yaxtaada linafsihi si uu naftiisa yacni u ilaashado oo ugu dadaalo ninkii ugu daba tukado fadaaka arrinkaa dhib male marka masalan ninkii jahmiga ahaa ayaaba madax ah masaajidka isagaa tujinayo haddaad adigii ka baaqatana waa baqaysa waa ka cabsane leanna waxaan sheegnay saddex dowladood inay soo martay oo isku xigto ma'muun iyo muctasim iyo waafiq marka ninka inta tukada allahu akbar yihaha gadaashooda si uu nafsadiisa u ilaashado fadaka waa arrinku waa kaagaas yajtanibuhu axabu ilaya inuu ka dheeraado hadduu awoodi kara ayaa aniga agteyda loo jacayl badan yahay waliannahum iyagu yaquuluuna lishayin sababta marka waa maxay aan loogu daba dukanaynin waliannahum iyagu yaquuluuna lishayin shay bay waxay u dhahayaan laa shay-a shay maaha yaquuluuna waxay dhahayaan allaahu alle laa shay waxba maaha allahu laa shay maxaa laga wadaa waa mucadilo waayo macnaha wax ay ilaahay u ogol yihiin ma jiro oo tilmaan ilaahay shay waa la dhihi karaa soo maha qul ayu shayin akbaru shahaada qul waxaa tiri allaahu shahiidun bayniy wa baynakum marka shayguna wax jiro waayo allah subxaanahu watacaala oo wax axad jira ah ah ayay iyagu waxay ka soo saarayaan waxaan jirinba nacam waxa weeyaan marka waxay u gaaloobeen tacdiilka hadalka meesha ku jira hadalkan hadalkan oo kale yaa waxaa xamaad ibnu zayd ayaa aad u mithaaliyey maxaa yeele tacdiilu sifaat can illaahi tilmaamaha oo ilaahay laga cadilaa waa iqraarun biannahu laa shay ilaahay waxa maaha oo la dhahay oo kalaw alimaam abu xafs cumar bnu shaahiin alimaam abu xafs cumar bnu shaahiin waa macruuf yani kitaabu hiqaat iyo ninka iskale waaye naasikhana waxbuu ka qoraan filayaa imaam muxadis oo mashhuur aw ibnu shaahiin marka wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha sharxu madaahibi ahli الsunna sharxu madaahibi ahli الsunna aharka raqamkiisu uu yahay soddon iyo afar ayuu keenay min ariiqi cabdillaahi bni sulaymaan bni alashcaf assijistaaniy waa imaam abu dawuud wiilkiisaa laga warinay min ariiqi cabdillahi bni sulayman bni ashcaf assijistaaniy can abiihi abihi waayo waa abu dawuudka sunanka iska leh can sulaymaan bni xarbin sulaymaan bnu xarb abu ayuub alwaashixiy u ahay bukhaari laftiisa sheekh buu u yahay qaala wuxuu yidhi qaala xamaad bnu zayd xamaad bnu zayd baa wuxuu yidhi mathalu ljahmiyati mathalu rajulin jahmiyadu waxay la mid yihiin xagga tusaalaha nin qiila lahu lagu yidhi afii daarika nakhlatun warniyow gurigaaga geedtimireed ma ku yaallaa qaala nacam buu yidhi haah waa ku yaallaa qiila lahu waxaa lagu yidhi falahaa khuusun yacni khuus ma leedahay caw cawda oo ay samayso geedtimireedka uu leeyahay ma leedahay qaala laa maya buu yidhi qiila waxaa la yidhi falahaa sacafun sacaf ma leedahay geedka geed ku yaalla waaye qaala laa maya buu yidhi qiila falahaa karazun qaala laa maya qiila afa afalahaa jadcun ama jidcun jirid ma leedahay marka nacam oo laamuhu ay ku taagan yihiin qaala laa maya qiila falahaa aslun asal ay ku taagan tahay xididay wax ma jiraan qaala laa maya buu yidhi qiila markaa waxaa la yidhi falaa nakhlata fii daarik warkaaga markaan isu geyna natiijadiisu waxay tahay adu wax geed timireeda gurigaaga kuma yaalma leanna haddii geed timireed aan tilmaamahaas lahayn ee maba ahan waayo geed timireed warkaa waawaa la fahmayo la tahay ayib jahmiyada kaasay la mid yihiin buu yidhi jahmiga marka waxaa lagu yidhi isaga marka jahmigiina qiila lahum waxaa lagu yidhi lakum rabbun war rabbi ma leedihiin qaaluu nacam haabay dhaheen qiila waxaa la yidhi yatakallamu rabbiga aada leedihiin ma hadlaa qaaluu laa mayay dhaheen qiila lahum waxaa lagu yidhi falahu yadun gacan ma leeyahay oo kitaabkiis ku sheegtay qaaluu laa maya bay dhaheen qiila falahu qadamun ma leeyahay qaaluu laa maya falahu isbucun qaaluu laa ma laha qiila fayardaa fayardaa raalli ma noqdaa wayaqdab ma caroodaa qofkuu doono u caroodaa qofkii yacni xumaan ku dhaco qofka wanaag sameeya ma ka raalli noqdaa qaaluu laa maya bay dheheen qiila falaa rabba lakum meesha rabbi kuma haysaanba marka idinka wax rabbiya malihidiin baa lagu yiri tusaalahan marka waxaad fahmaysaa culamaau u ahli sunna ee marka ay wax taqriirinayaan ama ay ahlu bidaca radinayaan caqli kama tagana caqliga waa isticmaalaan laakiin xuduuddiisay ku isticmaalaan caqliga ninkan hadda bal fiirish tashbiihan day geed timireed adiga gurigaaga ma ku yaallaa geed aan sifa lahayn uu sheegay ma jira waay mar geed aan sifa lahayn jahmigana rabbi aan sifa lahayn buu sheegay nacam marka rabbi aan sifa lahayn ma jira waayo macnihiisu nacam ayib wuxuu yidhi marka waqaala sulaymaanu bnu daawuud alhaashimiyu sulaymaan bnu daawuud alhaashimiyu abu ayuub ooyaan kunyadiisa albaqdaadiyu alfaqiih hiqatu jaliil imaam axmed ninka uu yidhi waa yasluxu lilkhilaafa khilaafada waa usuu badaa dabaqa alcaashiru ka mid ahaa wa sahlu bnu musaaximin labaduba waxay dhaheen man sallaa khalfa man yaquulu qofkii ku daba tukada qofka dhahayo alqur'aanu makhluuqun acaada salaata salaaduu kusoo celinaya waxaadna moodaa arrin un ka dhalanayo waaye usbuuci horaan ka hadalnay takfiirkani binawc inuu yahay ama inuu yahay ama inuu yahay bitacyiin marna da qaar afraad ay tacyiin u gaalaysiiyeenna waa jiray kufriga qof walbaa inuu ku dhaco oo maqaalaadkan ku dhawaaqayna inaynan qabinna waa sheegnayo imaam axmed ma'muun khaliifo inuu yahay waa u aqoonsanay haddana maca dalika yacni dadkuu ku imtixaani jiray ma'muun marka wixii xujada ku oogantayda kufaaru ah, <clears throat> wixii aynan xujada ku qumin maya ayb wa qaala ibnu abilaswad wuxuu yidhi ayb ibnu abilaswad marka waa cabdullahi bn moxamed ibni abilaswad albasriy abu bakr hiqat xaafid <clears throat> min aطabaqa alcaashira samictu bna mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi waa imaamkii weynaa reer basra ah yaxya bnu saciidin alqataan iyo isagaa waa ninka imaamu shaafici ka dalbaday risaalada inuu u alifo ee la yidhi nin kasta oo risaalada shaafici ka faa'iideysto cabdiraxmaan ajar uu ku leeyahay nacam leanna asagaa ka dalbaday oo bannaanka inay soo timaado keenay <clears throat> marka aimo waa weyn waayo waxaan ka warramayna samictu bna mahdiy ayaan maqlay yaquulu isagoo ku dhahayo liyaxya bni saciid waa yaxya bnu saciidin alqataan low ana jahmiyan qof jahmi ah baynii wa baynahu qaraabatun aniga isaga hadday qaraabo naga dhaxayso ma staxlaltu ma xalaashadeen min miiraatihi dhaxalkiisa shay-an waxba kama xalaashadeen yani waa marka waa iyadana waa gaalaysiin haddii nin jahmi qaraabo ila yahay dhaxalkiisa waxba kama qaateen waana imaan doonaayo waxaa uu keeni doonaa humaa millataani waa laba diin alraafidatu waaljahmiyatu wa qaala ibnu mahdiy ibnu mahdi waxaa kaluu yidhi aharkan marka cabdullahi bnu imaam axmedna waa wariyey ibnu bata sidoo kale laalaka-ina waa soo saaray wa qaala ibnu mahdiy low ra'aytu haddaan arki lahaa rajula nin cala aljisri buundada korkeeda saaran wa biyadi sayfu gacantaydana ay seef ku jirto yaquulu qofkuna uu dhahayo alqur'aanu makhluuqun la darabtu cunuqahu qoortan ku dhufa lahaayayb cabdullahi bn imaam axmedna waa soo saaray abu dawuudna waa soo saaray fi masaa'ili axmed ayb wa qaala yaziid bnu haaruun almarisiyu marisi ninka la yidhaah bishri lmarisi adaru waa ka dhib badnaa min mani mani ninka la yidhaah maniga marka waxaa weeyaan mani bnu fatik ibnu xakiim ayaa la dhihi jiray maniyu bnu fatik ibnu xakiim yudrabu bihi almathalu fi lkufri waadalaal waa nin marka gaalnimo in laga maahmaaha la rabo tusaale loo soo qaato gaal aad u weyn ayb wamaaniyu haada maanigaani dahara bacda ciisa nabi ciise kadib ayuu soo baxay fii zamani saabuur ibni ardashiir diin ayuu keenay marka nasraaniyada iyo majuusiyada ayuu diin ka dhex sameeyey nabiy llahi ciise kadib buu yimid markii la kor yeelay kadib buu yimid markaasuu nasraaniyadii iyo wuxuu isku daray majuusiyadii markaasuu diin ka soo saaray yani waa dadka mar walbaa diinta bedelo walahu caqaa'idu wa aaraau hariiba aaraa layaa hariib a ah buu leeyahay waqad qatalahu bahraam ibnu saabuur ayaa dilay wahuwa macruufun cinda salaf salafka agtoodana waxaa looga yaqaanaa uu macruuf waayo bikufrihi wa khubhi muctaqadihi alradd cala aljahmiya lidaarimi sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna alfarqu bayna alfiraq almilal wanixalka shahrastani uu leeyay intaba waa lagu sheegay marka ninka sidaasa waxaa ka daran buu ley bishri lmarisi sababta uu bishri lmarisi uga daran yahay waa maxay dad dhan iska daa cid kale ninkii muslimiinta khaliifada u ahaa baa ku sirmay ninkaa marka dhibkiisu waa ka badan yahay soo sooma inaad gaal u taqaano bannaanka kaa jooga waa ka daran yahay leanna ninkani gudahow ku jiraa ummad badan buu dhumiyey ilaa e, yani baadidiisu waxay gaartay khaliifatu lmuslimiin inuu baadiyeeyo inay baadiyeeyaan oo isaguna uu dadka ku imtixaano awooddii dowladnimo inuu u isticmaalo diintaas kufriga ah inuu u isticmaalay gaartay idan marka waa ka dhib badan yahay wa qaala abu cabdillaahi alimaamu lbukhaari waa maa ubaalii aniga u yeeli maayo asallaytu khalfa aljahmiyi waalraafidiyi jahmi iyo raafidi gadaashiisa inaan ku daba dukado am sallaytu khalfa alyahuudi waannasaaraa ama inaan yahuud iyo nasaaro gadaashooda ku daba dukado isku miday ii tahay u kala abayeeli maayo walaa yusallamu calayhim la salaami maayo walaa yucaaduuna la booqan maayo walaa yunaakaxuuna laga loo nikaaxin maayo lagamana nikaaxsanayo walaa yushhaduuna lama xaadirayo oo janaa-istooda iyo walaa tu'kalu dabaa'ixuhum waxay qalaanna la cuni maayo kuwaasi ayb imaamu lbukhaari isagana waxa sidan dhahayo wa qaala cabduraxmaan ibnu mahdiy cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu yihi humaa milataani laba diin waay aljahmiyatu waraafidatu jahmiyada iyo shiicadu raafidada waa kuwa hadda shiicada anaga aan u naqaan oo iiraan iyo ciraaq joogo lubnaan iyo meelaha joogo oo dhulal xoogaa yacnii <clears throat> dhulalka kalena xoogaa ku ah ah raafida kuwaasaa la ihahda raafidada iyo jahmiyadu waa laba diinood laba diin marka hadduu leeyahay yacni islaamka kuma jiraan da inaynan islaam ku jirin hadda shicaaraadkooda ku tusayo raafidada hadda maalinkii shalay oo kale yani banaanka waxa ay soo dhigayeen wax la arki kara maa <clears throat> boorar waaweyn intay qaataan bay waxay ku qorayeen allaahuma alcan abaa bakrin wa cumara kay tarda zahraa zahraa marka waa faatima ilaah abubakar lacnad bay leeyihiin cumar lacnad si ay faatima raalli u noqoto e, faatima ma waxay raalli ku noqonay abubakar lacnadiis nacam lacanahum ullahu iyaga allah lacnada kuwan raafidada wax ilaahay marka waxaa weeyaan af xun oo ummaddii kuwii ugu khayrka badnaa waxaa ka sheegaya dadka qaarna waxay leeyihiin war dadka muslimiinta yaa la kala geegeynin aduu isku wad waayihiin marka wax sidaa dhahayo adiga isku wad aan ku aragnayn nin kasta oo yidhaahdo waa laysku wadaana marka dambe isagay ka daba timaadaan hadda ma raba inaan magacyadooda sheegee waxaa jira nin dadku aad u dhegaystaan oo aad yacnii caalamulislaami looga mutaabaceeyo oo raafidada dhihi jiray ikhwaanunaa oo isaga markaa farqiga u dhexeeyo raafidada iyo dadkan ahlu sunnada wax weyn maahan waa farqiga abuu xaniife iyo shaafici udhexeeyo kale iyo maanta waa ka cabaada marka waxaan ay samaynayaan markau arkaybu wuxuu leeyahay kuwaan muslimba maba aha ama waa khawano munaafiqiin ah weeyaan buu leeyay marka adaa qofkan isaga hadba marba meel u socdo abdarada marka isagay haysataan qofka un hadda sidaa dhahayana mar unba wax fahma marar waxaa jirtay qofka marka la yidhaha war waxaan iiraantani waa shar waxbaha fiirinina shicaaraadka beenta ay dadka wax uga gadanayaan dadku saad uga nabad gasho waa adkaa jirtay sida looga nabad galo waaba adkayd banaa beri waxaan xusuusnahay siddeetan iyo sagaalkii khumeyni markuu dhintay safaaradda iiraan oo meeshan ku ooli jirtay tarabiana meeshan ku ooli jirtay oo lagu soo dhejiyey dardaaran dheer oo la yidhaha alwasaaya alilaahiya lilkhumeyni yaa lagu soo dejiyey dadku waa akrinayaan carabi iyoay ku qoran tahay markaasay leeyihiin waa kanaa ninkaani ummaddaasaa ka jiro oo gaalada wax la dagaalamaa lama arko ninkan unbaa fiican wasiyada lafteeda maxaa ku yaal mataqaanaa shacbiga nebi moxamed shacbigiisii oo ku dhex noolaa waxaa ka khayr waxaa ka fiican shacbu iiraan alyowm shacbiga iiraan ee maanta ka khayr badan buu leeyahy oo ka fiican shacbigii nebi moxamed shacbigii nebi moxamed muhaajiriin ansaar muxuu ka wadaa marka gaalo waayo kuwaana waa muslimoo ka wada marka waxyaabahaas wasiil ilaahiya ugu taal website hadda haddaad gashana waa ka fiiri kartaan website-ka khumeyni dot com haddaad gasho waa ku taallaan waxaasi marka in laga dhigo waa mar dhexdaana xisbullah qofkii wax yar ka sheegaba waa buuq iyo qaylaa lagu furaayo xisbullah maxaada maxay haayaan waa kana adun baa hadda arkay maahane laakiin markii horeba falastiiniyiinta yahuudda kasoo qaxday oo xeryaha lubnaan uga oodan tahay bay lay jireen wax kale ma qaba jirin marka wax ka fiican male qofka inuu cilmi ku socdo oo dadka ahlucilmiga uu dhegeysto wax ka roon waa waa la wa qaala cabduraxmaan bnu mahdiy humaa millataani waa laba diinood aljahmiyatu waraafidatu jahmiyana marka loo dhiiba diin ayaguna da waa la arkayoo waa wixii imaam axmed iyo a'imadii waaweyneed dhibay soo marsiiyeen haddana waxay u halgamayaan inay dowladaha hoos ordaan si ay awood dowladeed dadka ugu muquuniyaan mar dhexdaan hadda aan dheerayn marka waa shiraray qabs ayay qabsadeen jejiniya iyo meelaha shir ka dhacay waxaan jahminimadanay marka waxay le waa in lasoo nooleeyo gaaladiina marka waa riixaysaa ruushkii baa riixaya oo yacni wax ku bixinaayo oo dhahaya waa in aada loo faafiyo bahashan marka jahmi jahmiyada caqiidadooda marka jahmiyada de magaca ashaacira iyo maturidiya lagu wadaa iyagu hadda waxay leeyihiin ashaacirada iyo maturidiyada waa in boorka laga jafa marka ashaacira iyo maturidya waa fikradooda waa fikra tactiil tactiilkuna huwa haada waxaan kutubadan bukhaari aimada ku sheegayaan wax kale ma ayb hadhow masale ijtihaadi waaye iyo qof ma laga dhegaysan karo waqiila liabi cubayd abi cubayd alqasim ibni salaam abu cubayd waa macruuf saaxibu lgariib weeyaan oo faqiih eh, lugawi ah oo muxadis abuu ah ahaa aimada shaaficiyadaana lagu tiriyaa waqiila liabi cubayd alqasim bni salaam waxaa lagu yidhi ina almarisiya su-ila waxaa la su-aalay can ibtidaa'i khalqi alashyaa ashyaa'da abuuristooda bilowgeedaa la su-aalay yani ashyaadan abuuristeedu muxuu ka bilowday yani kun ayay ka bilaabatay soo can qowli اllahi caza wajala inamaa qowluna lishayin ida aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun marka ashyaada khalqigan abuurkoodu muxuu ka bilowday ayaa la su-aalay aayaddiina waa la akhriyey marka faqaala wuxuu yidhi hada kulluhu kan dhammaantiis kalaamu silatin waa hadal iska ziyaada ah waay macnaa majaaz waay kalaamu silatin hadda marka siladu waa ziyaadadaa loo isticmaalaa waa hadal marka ziyaada ah majaaz baana laga wadaa famacnaa qowlihi an yaquula sila inuu yidhaha ka qowlihi oo kale waay uu ka dhigay qaalat الsamaau faamdarat an yaquula lahu kun fayakuun aayadda soo maha ilaahay baa dhahaya kunta soo maha isaga wuxuu rabaa maya ilaahay ma hadle waa min baabi lmajaazo waxay la mid tahay qaalat الsamaau faamdarat ayb qaalat الsamaau macnaha facalat الsamaa samadii way waxay samaysay faamdarad way roobeysay saas oo kale wa ka qowlihi qaala اljidaaru jidaarkii sidan buu yidhi famaala waa leexday waa waa waa waa qalloocday af soomaaliga laftirkiisa fiiri mararka qaar qaalada ficil baan waxaan u isticmaalnaa sidan dheh waxbau qofka qabanayaa markaas war sidan dheh baad leedahay dheh sameeyaa ka wadaa soo maaha carabtuna marka min baabi iطlaaqi اlqowli wa iraadati اlficli marka qaalat الsamaau iyo qaala اljidaaru gidaarkii baa sidan sameeyey way macnaha marka qaar marka waad dhahaysaayo waxaa leedahay derbigii baa sidan dhahay markaasuu jalleecmay derbigii sidan buu dhahay waa dhahay marka waa hadlay maaha dabcan sidii oo kale ayuu ku wadaa marka isaga wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi jidaaran yuriidu an yanqada faaqaamahu waljidaaru gidaarkuna laa iraadata <clears throat> lahu iraada ma laha <clears throat> famacnaa qowlihi marka idaa aradnaahu kawannaahu baa laga wadaa iraado maxdiyu rabaa inuu ku fasiro marka idaa aradnaahu iyaga marka iraadada iyo shayga muraadka ah ma kala farqinaya alficlu huwa almafcuulu ayay dhahayaan alkhalqu huwa almakhluuqu marka idaa aradnaahu kawannaahu markaan samayno waayo fa akaana ou ahaada marka <clears throat> lam yakun cinda almarisiyi mariisi agtiisa jawaabun jawaab ma ahaanin akthara ka badan min haadaa kan yacnii wuxuuna u jeedaa warkiisa an allaha laa yatakalamu kun ilaahay uu yidhi ou ku hadlay ma jirto ayuu rabaa wixii dhammaa marka majaaz buu ka wada dhigay majaazkuna de waa daaquudka afaraad ee lagu soo gambado waa tilmaamaha ilaahay lagu diido ibnulqayim sawaaciq lmursalaha markuu sheegayo majaazka iyo yacni khabarulwaaxidkoo la diido ta'wiilka iyo taqdiimu lcaqli cala naqli ayb qaala abu cubayd wuxuu yidhi marka alqasim bnu salaam amaa tashbiihu qowli اllahi caza wajala ilaahay qowlkiisa ku shabahaadda uu ku shabahay idaa aradnaahu an naquula lahu biqowlihi uu ku shabahay qaalat الsamaau faamdarat wa qaala aljidaaru famaala fainahu laa yushbihuhu ma shabahayo wahaadihi midaana uqluutatun waa qaladaha dadka in la qaldan la rabo uqluutahu adkhalahaa uu soo geliyey dadka dhex geliyey liannaka maxaa yeelay idaa qulta haddaad tiraa qaalat isamaau huma taskutu ood ood aamusayso lam yudra la garan maayo maa macnaa qaalat qaalat macnaheeda la fahmi maayo xataa taquula ilaa aad tiraahdid faamdarad ilaa aad faamdarad tiraahdid ma la garanaya yacni wuxuu ka wadaa warkaan si fudud markaan u sheegna waxay tahay majaazku qariinuu u baahan yahay qariino ayuu u baahan yahay marka qaalat isamaau haddii aad tiraahdid bis aada istaagtid wax la fahmaayo male laabudda in qariina aada sheegto fa amdarad way roobaysay marka qaaladaadii waa la fahmaa marka in hadal aan loo jeedin soo ma fahmaysa haddii laakiin aad tiraa qaalat isamaau bis jib baa iska dhahdo de warkaa war sheeg baa lagu leeyahay majaasku isagu qariina u baahan laakiin hadalka daahirka ah wax qariina uma baahan marka qaala allaahu markaad tiri ilaahay baa yidhi wuxuu yidhi unbaad sugaysaa maahane qaalada macnaheeda ma sugaysin garatayba qaalada macnaheeda soo ma fahmaysaa marka isku mid maahan buu rabaa uu leeyahay iyaga marka wixii qariino wato iyo waxaan wadanin bay isu kaa qasayaan walidalika kalaamka nafsiga markay ashaaciradu ka warramayaan maxay dhahaan waxay leeyihiin qaala allaahu marka la yidhaha ay fii nafsihi baa laga wadaa ee kalaam nafsi abaa jiro markaas wayaquuluuna fii anfusihim ay ku keenayan ee haddii wayaquuluuna bis la dhaho hadalka caadigaa loo qaada lahay fii anfusihim qariinadan baa marka hadal nafsiya inuu yahay laga fahmaa laakiin meeshaan ma taalla fii anfusihim fii nafsihi ma la dhihin soo ma fahmaysaan marka ayb markaa wuxuu yidhi ma isshabahayaano wa hadihi uqluuطaة adkalaha liannaka idaa qulta qaalat الsamaau uma taskutu lam yudra maa macnaa qaalad la garan maayo xataa taquula faamdarat wakadalika idaa qulta araada اljidaaru gidaarkii baa wuxuu rabooday uma lam tubayin aadan caddaynin maa macnaa araada lam yudra maa macnaahu la fahmi maayo waidaa qulta haddaad tiraa laakiin qaala allahu caza wajalla iktafayta biqowlihi warkiisaad ku gaabsane qaala uu yidhi qaala marka muktafan bihi waa mid iyada lagu gaabsaday laa yuxtaaju laa yaxtaaju u baahan maayo ilaa shayin shay uma baahna yustadallu bihi loo deliishado calaa qaala loogu deliishado shay qaalada waxa laga wado loogu deliishado loo baahan maayo haddaad qaala allahu dhahdo kama xtajta saad ugu baahatay ilaa qaala ljidaaru famaala famaalada saad ugu baahatay qaala allahu uguma baahnid wax kale wailaa lam yakun liqaala aljidaaru macnan ma lahaateen haddii aan famaala aan lagu dareen waman qaala hada qofkii kan yidhi falaysa shay-un shay ma jiro min alkufri gaalnimada ah ilaa wahuwa duunahu uu ka sokeeya waa yani sokadiis waayo yacni gaalnimo middan ka daran oo kasii shishaysaa ma jirto waman qaala qofkii yidhaa haada kan faqad qaala cala allahi alla korkiisa wuxuu ku yidhi maa lam taqulhu lyahuudu wanasaara yahuud iyo nasaaro waxaynan ilaahay ka sheegin buu ka sheegay wamadhabuhu madhabtiisuna altactiilu lilkhaaliqi allaha khaaliqoo la dafira waa ma jira iyadoo la dhahayo kale lianna ilaahay ma hadlo haddii la dhaho asnaamtuna aynan hadlin ee ilaahay wax asnaamaa lagu shabahay soomaa waa khatar marka fiiri marka shuuf sida ay aimada selafka mucadilada ay u radi jireen laakiin nasiib darra maanta dad badan ayaa waxay u suureynayaan madhabtan xaqa ee bukhaari iyo aimada sidan u taxqiijinayaan ayay leeyihiin caqaa'id اlyahuudi waالnasaara tanay dhahayaan caqiidat lyahuudi wanasaara tadri lima waxaa ka qumay marka fahamkii iyo nuxurkii baa ka dhumay markaasay waxay leeyihiin ilaahay baa kor jiro fircawn maahane wax kaloo dhahay ma leh fircawn see u yidhi markii la yidhaha waxay leeyihiin de fircawn wuxuu yidhi qaala fircawnu yaa haamanu bnii lii sarxan lacallii ablugu lasbaab asbaab asamaawaati faadalica ilaa ilaahi muusa fircown baa rabbigiis kor ka raadiyey bay dhahayan sar halla ii dhiso muuse rabbigiisaan feerinayo aayadda maxaa ku xiga marka wa inii la adunnuhu kaadiban soo ma wa inii la adunuhu kaadiban maxay tahay muuse muxuu been ku sheegaana ilaahan ou samada ka sheegaya been inay tahaan u malaynaya bal aan raadiyo warkii muusow rabaa inuu beeniyo fircawn isagaa mucadila marka oo dhahayo ku doodayo ilaahay kor ma jiro muusean beeninaana waayo waxa uu waxa u samaynayo waa ku dabagedoontay marka way cagsiyeen kuwa marka idaacaadka qaar ka qaylinayo ka qaylinayaad arkaysaa oo markaa dhahaya waxaan fircawn unbaa yidhi fircawn waxaa shabaho qofka ilaahay kor ma jira dhahayaa fircawn shabahay arrintaa iyadaana marka alimaam eh, abu cuhmaan asaabuni caqiidadiisuu ku sheegay caqiidatu salaf asxaabi alxadiid ayuu ku sheegay alaa taraa intuu soo naqliyay alaa taraa sowma arkaysid buu yidhi wa inii la adunuhu kaadiban kaadiban inuu dhahayo qofka marka aan waxba aqoonin sidaa un baa laysaga ciyaari karaa kitaabkaasna marka abu cuhmaan isaabuuni kitaab marka nisbadiisa ay inkiri karaan maaha waxaa soo guuriyey subki taajudiini subki fii طabaqaati shaaficiya alkubra weliba xataa abu cuhmaan isaabuuni subki waxba kama sheegin kaas marka jawaabu uga baahnaana iyaga wa qaala caliyun cali bnu lmadini wuxuu yidhi samictu bishra bna almufadal ayaan maqlay wadukira bnu khaalaweyhi ibnu khaalaweyhi baa la sheegay nin la dhaho bilbasrati basra ku sugnaa jahmiyun yani huwa eh, jahmiyun jahmi baa la sheegay yani ama huwa jahmiyun isagu waaba jahmi haddaad doonto yani waxaa tiraa wadukira bnu khaalaweyhi wadukira jahmiyun ibnu khaalaweyhi ayaa la sheegay bilbasrati ku sugnaa faqaala markaasuu bishrun bishir uu yidhi huwa kaafirun ibnu khaalaweyhi waa gaal <coughs> waa ninkaas marka basre joogay w usul tia sharxu usuul ictiqaadi ahli sunati waljamaca ayuu laalakaai ku wariyey atarkan afar boqol soddon iyo lix raqamkiisa wa su-ila wakiicun wakiic baa waxaa la su-aalay can muhana alanmaati almuhana alanmaati ninkaa la yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi huwa kaafirun waa gaal marka kufri tacyiin waayo marka midkaan hadda leanna qof mucaanida iyaga way ogaadeen inuu mucaanid yahay xuja ku oogan tahay oo diintii isaga markaa uu inkirayo wa qaala cabdullahi bnu daawuud waa cabdullahi bnu daawuud alquraybiyu waa shaykhu shuyuukhi albukhaari low kaana cala lmusana alanmaati low kaana lii hadday aniga iigu sugnaan lahayd cala lmusana alanmaati ninkaa musana alanmaati la yidhaha dushiisa sabiilun jid aan ninkaa ku qabto wax ku yeelayn karo hadday ii sugnaan lahayd lanasactu lisaanahu carabkiisaan siibi lahaa min qafaahu qadaadkiisaan ka siibi lahaa carabkiisa yani si xun baan u dili lahaa wa kaana jahmiyan jahmi buuna ahaa weliba ninkan waxaa la yihahdaa de markii hore jaham bishri ilmarisiba buu aad ula dhacsanaayo waa ammaani jiray bishri ilmarisi nin ummaddii gaal culimadii ay gaalnimo ku sheegayaan oo yacnii dulloobay oo diinkiisiiba noocaas uu yahay oo markuu sujuudaayo wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alasfal ayuu dhihi jiray bishri ilmarisi isagoo marka raba inuu yidhaha aclaa iyo asfal ilaahay waa isugu mid buu ka rabaa intaas dood iyo marka qaaja iyo muran baa meeshaa gaarsiiyey ninka noocaas abaa ah marka ninkan ammaanaya ninka ammaanaa marka waa ku caqiida dabcan ah. waa khatar caqiidadiisa yuu ku ammaanayaa weliba nin toosan waayaan buu leeyahy waxa uu sheegaya ayib wa qaala sulaymaan bnu daawuud wuxuu yidhi alhaashimiy man qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun wain kaana alqur'aanu makhluuqan qur'aanku haddii uu makhluuq yahay kamaa zacamuu siday iyagu ku andacoodeen falima saara fircawnu mithaalkan aada u feeriya <clears throat> falima maxaybuu saara fircawnu fircawn ou u noqday owlaa mid kaga habboon bian yukhallada fi naari naar in lagu waariyo id qaala fircown markuu yidhi ana rabukum ulaclaa wa zacamuu iyagu waxay ku andacoodeen kuwan ana haadaa makhluuqun makhluuq inuu yahay kan wa qaala wuxuuna yidhi kuwan jahmiyada inanii ana allahu laa ilaaha ila ana facbudnii hada ayda kanna waa makhluuq faqad iddacaa wuxuu ku andacooday ou sheegtay madacaa fircawnu wixii fircawn sheegtay buu kana sheegtay falima saara fircawnu fircawn muxuu u noqday owlaa mid kaga habboon bian yukhallada fi naari naarta in lagu waariyo min hada kan oo dhahayo inanii ana allahu waa makhluuq wuxuu fircown uga habboonaaday naarta in lagu waariyo wa kilaahumaana cindahu makhluuqun waaye cibaaradan waxaa aada u sharxay ibnu taymiya dhowr meeluu ku sharxay sharxu lcaqiida alasfahaaniyana waa ku sharxay alfataawa alkubraana waa ku sharxay macnaha mithaalku u dhacayo waxay tahay firaqan marka jahmiyada iyo muctasilada waxay diideen ilaahay inuu hadlo oo waxay yidhahdeen rabbi hadal uu hadlaayo oo isaga daatadiisa ka soo baxayo laga maqlaayo ma jirin hadalka marka see ilaahay ku hadlaa marku rabo inuu hadlo hadalkiibuu abuurayaa wuxuu ku abuurayaa meel maxal buu ku abuurayaa maxalkaas ayaa marka hadlaayo oo hadalka uu ka soo baxayaa walidalika waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa markuu inuu la hadla damcay geed ayuu hadalkiisa ku abuuray geed ayuu hadalkiisii ku abuuray hadalkii geedkiibuu ka soo baxay marka macnaha warkaas marka waa maxayna geed geeddii baa waay ku waxay tiri sow maaha inanii ana allaahu laa ilaaha illaa ana facbudnii wa aqimi salaata lidikrii geeddii oo makhluuq ahayd baa waxay tiri ninkan siduu ogol yahay anaa ilaahay abay tiri sidaas buuna aaminay ninkan oo inay geeddu saa dhihi karto yacni makhluuq inuu ilaah baan ahay dhihi karo waa waa rumeeyey ninkan fircawnna muxuu yidhi isaguna waa makhluuq isna muxuu yidhi ana rabukum laclaa buu maxay isdhaamaan marka haddii marka ana rabukum laclaadii fircawn ay gaalnimo noqotay ee ninkan dhahayo geed baa ana inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii muusow icaabud geed baa tiri ninkan aaminsan isaga muxuu noqonaa marka isaga see muslim ku noqona manaa warku macnihiisu saas walidalika wuxuu yidhaha shaykhu lislaam wa macnaa kalaami haa'ulaa'i salaf radia allahu canhum ana man qaala ina kalaama allahi makhluuqun khalaqahu fi shajarati aw gayriha kama qaala hada aljahmiyu almuctasiliyu almas-uulu canhu kaana yani ayb kaana xaqiiqatu qowlihi warkiisa xaqiiqadiisu wuxuu noqonayaa ana ashajarata hiya alatii qaalat limuusaa inay tahay midda ku tiri inanii ana allahu laa ilaha illaa ana facbudnii waman qaala qofkii yidhi ina makhluuqan makhluuq ayaa qaala dalika sidaas yidhi makhluuq baa dhihi karo ilaah baan ahay fa haada almakhluuqu makhluuqan cindahu agtiisa wuxuu yihi qaala ina eh, qofkii markaa ina eh, xaqiiqatu qowlihi wuxuu ahaa ana shajarata hiya alatii qaalat limuusa inanii ana allahu waman qaala ina makhluuqa qaala dalika fahada almakhluuqu cindahu ka fircawn aladii qaala ana rabukum laclaa yidhi oo kala waay marka makhluuqaasi fircawn iyo isaga waa isugu mid marka kilaahumaa makhluuqun labaduba waa makhluuq wa kilaahumaa labadoodana mid kastaa qaala dalika midnaana rabukum laclaa buu yidhi midna inanii ana allaahu buu yidhi maxay islaamaan markalabada waxna marka waa kufri walaa rayba marka wuxuu yidhi ana qowla haaulaa'i ya-uulu ilaa qowli fircawn warkoodu marka warkii fircawn buu u dhuranayaa wain kaanuu laa yafhamuuna dalika inkastoo qaar badan aynan fahmaynin sidaa aynan wax u fahmaynin ee mararka qaar qofka aan wax fahmaynin waxaa la yidhaha laazimu lmadhabi laysa bimadhab warkiisa haddii kufri ka laazimaayo laakiin asagu uusan laasimsanaynin ee uu dhahayo war waraan waxaan uma jeedi mana aaminsanay waxaan aad sheegaysid hadduu sidaa dhahayo yucallam kaasuu ka dha bukhaarina inuu meelaha qaar ayuu ku keeni doonaa muhiimku marka diqada iyo fahamka salafka feereye marka ay diinta fahamsanaayeen haddii la yidhaahdo makhluuq baa wuxuu dhihi karaa inanii ana allah ee fircoon maxaa fircoon soo makhluuq maaha ee isagana ana rabukum laclaa buu yidhi maa iska dhaaftaan ilaahay baa hadalkiisa ku abuuray be sida geedaba hadalkiisa ugu abuuray waa xujo marka meesha u taallo surahu saa darteed buu marka hadalkan u yidhi imaamkan weyn faukbira bidalika arrinkaa waxaa loo sheegay abu cubayd ayaa loo sheegay alqasim bnu salaam fastaxsanahu hadalkaa aad buu ula fiicnaaday wa acjabahu waana cajab geliyey fahamkiisa iyo hadalkiisu aad ula yaabay marka waa la wanaagsanaaday wouna cajab geliyey hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed